way ka bilaabanayna insha allahu tacaala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا محمد وعلى كل من اهتدى بهدي نبينا محمد اللهم وفقنا لما تحب وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal soo dhowaada maasha allah jasaakum allahu khayran waxa aynu ku guda jirnay taariikhdii dowladdii weyneyd ama dowladda islaamka ee alandalus ee eh, ka talinaysay eh, dhulka spain iyo portugiiska loo yaqaano eh, waxaynu ku guda jirnay oo aynu kasoo warabnay taarikh nololeedkii cabduraxmaan annaasur ninka loo yaqaano dabcan saddex cabdiraxmaan baa jiray cabdiraxmaan adaakhil aasaasihii aasaasay dowladda umawiyiinta waan kasoo sheekeynay qisadiisii cabdiraxmaan alawsad iyo cabdiraxmaan annaasur ninkii la dhihi jiray raximahullah oo cahdigiisii eh, iyadoo maaragtay eh, dowlada dowladdii islaamka ahayd ee halkaa ka dhisnayd ay aada u tamar yaraatay dowlado yaryaroo eh, gobollo ah ama dowlad kooxeedyo biidhan ay meesha ka taagan ka dhisnaayeen uu yimi kadibna uu mideeyey dowladdii islaamka dowlad xoogganna uu halkaa uu ka dhisay dhidibadana uu taagay mar labaad yani dowladdii umawiyiinta oo sii tamaryanaanaysa ama daciifisay ee ka talinaysa markaa alandalus run ahaantii cabdiraxmaan annaasir xilligiisii xadaaradii iyo ilbaxnimadii la gaadhay meel sare ayay ka gaadheen hadday tahay ilbaxnimoa hadday ka gaadheen xagga dhismaha iyo guryaha hadday tahay xagga cilmiga iyo syniska haddii ay tahay xagga maaragtay caskariyadda iyo militariga mid walba horumar la taaban karo ayaa laga gaadhay marka haddaynu wax ka tilmaamno matalan ilbaxnimadii xagga engineering ama xagga dhismaha ee xilligiisii la gaadhay waxaa kamid mid ahaa inuu dhisay magaalada la dhahdo madinati zahra magaaladaas ayuu dhisay waana magaalada uu markii dambe uu ka dhigtay xaruntii madaxtooyada Ehm, rag badan oo maaragtay ilaaliyayaal ah ayuu u yeedhay ehm, oo xuraasa oo maaragtay ehm, iyo wasaaradiisii iyo sidoo kale meelihii wasaaradihu ay ka talinayeen waxaa kale oo uu aada ula tacaalay oo meel fiican laga gaadhay xagga dhaqaalaha dhaqaale wanaagsan ayuu waddanka u sameeyey xoolaha saddex qaybood buu u qeyban jiray sida awowgii oo ka horreeyey oo cabdiraxmaan adaakhil aan kasoo warrabnay uu xoolaha saddexda qaybood uu qaybin jiray qayb wuxuu siin jiray ciidamada qeyb wuxuu siin jiray maaragtay dhismaha iyo horumarka qeyb kalena wuu kaydin jiray oo wuxuu ugu talageli jiray haddii ay dhibaata timaado ama maaragtay ciidamadiisu ay u baahdaan inay weerar qaadaan ama cid kale weerar ku qaado ayuu u keydin jiray marka waxyaalaha kale layaab kale uu ku kacay waxaa ka mid a ah beeraha ayuu horumar eh, ka sameeyey beero qurxoon ayuu dhisay dhirta iyo fawaakihda iyo khudaarta ayuu maaragtay ay ku dadaaleen waxaa laga soo saari jiray beledka qasabu sokor waxaa la idhahda laga samayn jiray sonkorta zaytuuntii waxay kaloo hagaajiyeen qaabka maaragtay wax loo beero warshado badan ayuu dhisay macdanada badan ayuu dhulka kala soo baxay macdantii dahabka ahayd macdanta fidada ah iyo naxaasta xataa ay jireen maaragtay warshado birta naxaasta soo saarta dooma iyo maraakiib ayuu dhisay subxaan allah wuxuu dhisay maaragtay meel loogu talagalay warshad loogu soo saartay daawooyinka raximahullah suuqaq badan ayuu dhisay oo lagu kala gato badaaicda ama baac mushtarka iyo ganacsiga suuq gaarabaa waxaa jiray loogu talagalay birta naxaasta suuq gaarabaa loogu talagalay hilibka suuqa hilibka subxaan allah yani waxay ku tusinaysaa horumarka uu gaadhay ninkaa la dhahdo cabdiraxmaan annaasir raximah llah xagga ammaanka ama maaragtay nabadgelyada wuxuu dhisay saddex ciidan oo kala sareeya ayuu dhisay ciidanka maaragtay ciidan sare ciidan dhexe iyo ciidan maaragtay hoose ayuu u bixiyey oo mid walba hawl buu ugu talagalay kuwa security-ga qaabilsan ama xagga amniga kuwa maaragtay militariga koofiyad castoo kale aynu nidhaahno kale way badnaayeen saddex nooc buu ka dhigay raximahullah oo ammaankii beledkiina wuu adkeeyey waxa kaleo uu maaragtay horumarkii ugu weynaaye casrigiisii isaga iyo wiilkiisii oo dabcan ka dambeeyey waxyaalihii lagu xasuusta waxaa ka mid ahaa xagga cilmiga iyo horumar ay ka sameeyeen waxbarashada ay ka sameeyeen oo ay heer ay ka gaadheen Eh, raximahullah cilmigu xilligiisii heer buu gaadhay ilaa maayo magaalada qurduba oo ahayd dabcan eh, magaalooyinkii eh, dabcan caasimadda ahayd maktabadihii ku yaalle waxay ahaayeen maktabadaha ugu waaweyn adduunka adduunka oo dhan ayuu maaragtay maktabada ugu weyn ee library-ga ugu weyn adduunka qurduba ayuu ka dhigay waxay la tartami jirtay magaalada baqdaad oo ahayd dabcan caasimadii khilaafadii cabaasiyiinta dabcan xilligaa may jirin Eh, madbacadan wax soo saarta qarnigan ka hadlayna waa qarnigii subxana allah waa saddex boqol iyo saddex boqol markay hijiradu maraysa maantana waa kun iyo afar boqol oo sano macnaha waa kun iyo boqol sano kahor bayn ka warramayna xilligii heerkan ay gaadheen subxaana allah marka may jirin maxay daabacaad iyo printerkan dee waxaan la soo saaray may jirin kolkaas sida wax loo qori jiro waxay ahayd niman baa jiri jira la dhihi jiray magacooda nusaakh way koobigarayn jireen kitaabka rag baa dee ku shaqaysan jiray camal iyo shaqo jirta bay ahayd ninku hadduu yaqaano farta maktabaduu tegaya markaad kitaab u baahato waxaad dhahaysaa kitaabkaasaan u baahday deetana qoraal buu markiiba uu ka gaadhsiinaya dee niman ku xirfadaa ah yaqaana ayay ahaayeen oo shaqadoodu ay saartahay xilliyadaas culimmadii ugu waaweynay dowladda andulis baa soo baxday raggaa ka mid ahaa culimmada waaweyn waxaa ka mid a ah xasaan ibni cabdillahi xasaani culimmadii waaweyneyd bay ahaayeen looga dambeyn jiray culumta luqadda carabiga iyo luuqadda maaragtay sarfiga aduu carabiga carabigauun guud ahaan naxwaheeda iyo sarfigeeda gabayadeeda mantiqeeda waxyaalahaas iyo aftahnimadeeda maxamed ibn cabdillahi laythi baa ka mid ahaa oo isagu qaadi ka ahaa magaalada qurduba ka mid ahaa ardaydii shuyuukhdii waaweynadii culimmadii andalusiyiintu ay waxbareen haddaynu fiirino siyaasadda arrimaha dibadda ee uu cabdiraxmaan annaasir uu ku dhaqmi jiray dabcan si aan kasoo warrabnay xalaqaadkeenii hore cabdiraxmaan annaasir wuxuu dabcan uu mideeyey goboladii googo-ay ama dowladihii yaryaraa oo dhan gacantuu ku dhigay awoodbana awoodna wuu adeegsaday kadibna markuu quwad ay uu yeeshay oo uu noqday dabcan dowladdii adduunka ugu xoogga weynay fiiriya dowladdiisu waxay ahayd andalus way spain iyo portuqiiska oo keliya dowladda cabaasiyiintu waxay xilligaa ka talin jirtay ama ay sheegan jirtay inay ka taliso caalamka islaamka oo dhan subxaan allah walow uu dacfi uu jiray oo dowlado badan ay maaragtay ay ka jajabeen sida dowladdii maaragtay cubeydiyiinta ama faatimiyiinta iyagu isu yaqaanay oo maqrib alcarabi ama e, africa galbeedkeeda ama waqooyiga africa iyo masaro meelahaasoo dhan ku fiday e, dowlado badan ay iska jireen marka xilligiisi wuxuu ahaa dowladda ugu xoogan qaaradda yurub oo dhan qaaradda yurub dalka ugu xoogan wuxuu ahaa dowladda andalus waa markuu telinaya cabdiraxmaan annaasir saa aawadeed bay safaarado ayay soo dirsadeen dalalkii reer yurubka ahaa jarmalkii baa ka mid a ah oo safaaradduu soo dirsaday iyagoo maaragtay baryaya talyaanigaa ka mid ahaa faransiiska ka mid ah ingiriiska ka mid ahaa xataa dowladdii bisaniniyiinta ee maaragtay caasimadooda ahayd istanbul iyaguna maaragtay safaarada ayay soo dirteen iyagoo hadiyado u keenaya cabdiraxmaan annaasir sidoo kalena maaragtay ka dalbanaya inay halkan ay safaarad ama qunsuliyad ay ku yeeshaan ardaydooduna ay wax ku barato magaalada qordoba subxaan allah cabdiraxmaan annaasir markaa ninka caynkaasa buu ahaa waa nin soo celiyey majdigii iyo guulihii waaweynaa maaragtay awowgii cabdiraxmaan addakhili iyo sidoo kale maaragtay ninkii furtayba aslan muusa ibnu nusayr iyo tariq ibnu ziyaad iyo raximahum ullah raggaas maaragtay amjaadii iyo guulihii waaweynaa ee muslimiintu u horsaday ayuu dib u soo celiyey dacfigii iyo tamaryaradii haysatay xilligaa muslimiinta ka dulqaaday ilaahayna uu islaamkii iyo muslimiintii uu ku badbaadiyey haddaanu isaga soo diri lahaynna islaamka beri hore laga raawixin lahaa dhulka andalus sanadkii saddex boqol iyo kontonkii hijiriyada markii ay maraysay ayuu geeriyooday maalin ramadaan bil ramadaan labiyo toddobaatan jir ayuu ahaa markii uu geeriyooday subxaan allah waxaana xilkii maaragtay uga dambeeyey wiilkiisii oo la dhihi jiray isagana xakam ayaa la dhihi jiray xakam ibn cabdiraxmaan annaasir baa la dhihi jiray xakam ibn cabdiraxmaan annaasir waagii hore markuu nin uu madaxu noqdo la qabyo taytal boy la bixi jiray maalan dee calamka carabta ama calamka islaamka waxay la bixi jireen maxay almustansir billah almuctasim alma'muun magacyada noocaasa iskala bixi jireen oo waxay ahayd dhaqan xilligaa jiray marka xakam ibn cabdiraxmaan wuxuu isagu la baxay magaca la idhaahdo almustansir almustansir buu la baxay isagana aabihii uga dambeeyey nin isaguna sidii aabihii oo kale ayuu ahaa run ahaanti nin waxoogaa maaragtay garaad lena waa ahaa da-diisuna toddobiyo afartan jir bay ahayd oo nin maaragtay dee garaad loo caqlilana waa ahaa markuu aabihii uu dhintay aabihiina wuu soo dhaweysan jiray waagii hore khibrad buuna u yeesha maxay xukunka iyo maamulka iyo siyaasadda aad baanu aabihii ugu kalsoonaa kadibna markii uu dhintay isagaa maaragtay loo magacaabay xilkii loo magacaabay eh, ibnulkhaiib wuxuu ku tilmaamayaa inuu ahaa eh, xakam eh, ninka la xakam ibn cabdiraxmaan annaasir inuu ahaa nin caalima oo aqoon-yahana fiqiga fiqiga madaahibtana wax ka yaqaana ayuu ahaa sidoo kale abtirsiinta iyo dadka maaragtay nasabka iyo abtirsiintana waxbuu ka yaqaanay taariikhdiina waxbuu ka bartay nin maaragtay aqoon lebo ah, ayuu ahaa marka dabcan markii uu qabsaday xilkii uu qabtay alxakam ibn cabdiraxmaan waxyaalihii lagu xasuusto waxaa kamid a ah. ee uu dabcan uu taarikhdiisa u galay waxaa kamid ah in uu xoojiyey cilmiga iyo waxbarashada cilmiga iyo waxbarashada ayuu xoojiyey raximahullah maktabada qurduba ayuu maaragtay kutubo aada u badan buu keenay kumanaan danaaniira oo dahaba weeyaan ayuu ku bixin jiray inuu kutubada uu maaragtay ka keenay adduunka oo dhan caalamka islaamka iyo maaragtay dunida oo dhan kadibna hadday luuqad kale ku qoran waa la turjumi jiray maktabada la geyn jiray si ay dadku maaragtay cilmiga u helaan xilligiisi cilmigu meel sare ayuu ka gaadhay kutubada noocay doonto cilmiga falagga ha ahaato cilmiga caafimaadka iyo dhakhtarnimada ha ahaato handasada iyo injineeriyadda ha ahaato noocay doontaba run ahaantii adduunka o dhan baa la laysaga keenay maktabadii ugu weyneyd buu halkaa uu ka furay uh, waana asbaabtan keentay dadku hadday cilmiga ay horu mariyaan waa waxyaalaha keena inay nolosha horu marto leanna cilmi haddaad hesho cilmigii haddaad hesho de khalaas wax weeyaan uh, waad is horumarin kartaa run ahaanti subxaan allah marka waa waxyaalaha waa xilligii uh, ay dowladda andolis ay ahayd waqt alisdihaar xilligii maarata horumarka ay ahayd marka subxaan allah waayo kutubada maaragtay suugaanta ama gabayada waxyaalahaas oo dhan marata subxaan allah wuxuu leeyahy ibnu khaldun raximahullah wuxuu ku tilmaamay in warshadiisan wax soo saaraysa ama maaragtay maktabadiisan kutubada ay taallay kutubo lamid ah aanay oolinba adduunka buu tilmaamaya marka laga reebo buu yihi ninkii la dhihi jiray ibn eh, ibnulmustadi min ninkii la dhihi jiro cabaasi ahaa siduu isaguna maarata cilmiga uu horumar uga gaadhay oo kale ayuu isna maaragtay uga gaadhay wuxuu aasaasay jaamacad wuxuu aasaasay madaaris fara badan oo wax lagu barto matalan masaajidka magaalada qurduba ku yaalay waxaa ku yaalay toddobiyo toban ischool ku yaalay toddobiyo toban ischool ayaa ku yaalay saddex ka mid ah agtiisa ayay maaragtay ku dhejisnaayeen inta kale soo hadhayna waxa weeyaan magaalada qurduba ayay hareeraheeda ku yaaleen wuxuu aasaasay jaamacad ayuu aasaasay eh, ay dadku wax ku baranayaan dadka maaragtay caruurta fuqarada ama dadka tamarta yar leh dhammaantood oo dhan ay ka siman yihiin xagga waxbarashada oo ay waxbarashada maaragtay si fiican ay u baran jireen yacni xilliga ay muslimiintu walaalayaal xilligaa ay muslimiintu heerka ay gaadhayeen caalamka reer galbeedka iyo yurub iyo adduunku waxay ku jireen dark age way madoobaayeen casriga mugdigay ku jireen mugdi iyo jahli baa la degay subxana allah la ilaha illa allah meesha loo aqoonta loogu iman jiray ee waxbarashada loogu iman jiray caalamka islaamka ahe subxaan allah leanna qofka muslimkaa ah waxaa la rabaa inuu aqoon-yahan u noqdo haakada subxana allah la ilaha illa allah labadii boqol ee sareer u dambeysay ayay muslimiintu hoos u dhaceen laakiin intii ka horreysay oo dhan cilmiga iyo waxbarashada noocay doontaba ahaatee cid kula tartami jirtay may jirin subxaan allah waa yahay haddaynu intaa kasoo gudubno hawlihii faraha badnaayee u qabtay marka oo arrintaa cilmigu ama maaragtay waxbarashadu ay ugu horeyso waxaa kaloo jirtay xilligiisii maaragtay wuxuu isku dayay inuu tawasucahaadku ku sameeyo ama uu fidiyo dowladdiisii marka dabcan dhanka koonfureed waxaa ka xigta qaaradda africa ila andalus waa yurubay ku taalla soo africa xaggan ka xigta marka africa maaragtay waqooyigeeda ayaa xaggan ka xigta maqrib alcarabina waa loo yaqaanaa ama waqooyiga africa loo yaqaana waa wadamadan laysku dhaho tunisia iyo maqrib jazaa'ir wadamada weeyaan libiya ilaa masar laga gaadhiyo xaggaaso dhan ama mauritania oo kale si raacay wadamadaasa laysku dhaha maqrib alcarabi ama waqooyiga africa laysku dhaha marka uu xilliga halkaa waxaa ka talinayay dowlad shiic ah dowlad shiico ah oo habaar qabtay muslimiinta sunniyiinta len jirtay oo magaceeda la dhaho faatimiyiin bay la baxeen faatimiyiin ayay la baxeen faatimiyiinta waxay la baxeen waxay dhaheen waxaan ku abtirsanaa maxay faatima bintu rasuul kumanay abtirsan jirina way ku shaqo tegi jireen way ku xamaalan jireen sida culummada taariikhyahanada ay tilmaameen ubaydiyiin bay ahayn ninkii ugu horreeyay aasaasi baa cubeydi la dhihi jiray marka ayagoo aslan way ka xanaaqi jireen in lagu yeedho cubeydiyiin oo waxay dhihi jire faatimiyiin baan nahay nisbatan ilaa faatimata zahra annagoo ku abtirsanayna maaratay faatimata zahra kumanay abtirsan jirina shiicay ahaayeen maaragtay madhabkooda qaldani uu madax maray nimankaasaa markaa halkaa ka talinayay marka xakam ibn eh, cabdiraxmaan almustacsim ninkii la dhihi jiray wuxuu ogaaday khatartooda markaa wuxuu isku dayi jiray in uu eh, ka gudbo andalus oo uu aado eh, waqooyiga africa eh, leanno haddii kale iyagaa soo weeraraya iyaga ayaa soo weeraraya markaa weerar buu ku qaaday dabcan dagaalaa meesha ka dhacay marna ciidankiisaa la jabin jiray marna isagaa wax jebin jiray oo marna maaragtay waa laga soo adkaan jiray ilaa maaragtay rag badan oo uu diray la soo laayay haddana markii dambe uu aargoostay oo uu markaa meeshii uu qabsaday guud ahaan yacni inta soo xigta gaar ahaana waddankan maqrib ama morocco loo yaqaano magaalooyinkeeda waaweyn ee danja iyo sabta iyo meelahaas oo dhan maaragtay uu isagu ka teliyey ninka la ihahdo xakam ibn xakam ibn cabdiraxmaan almustacsim markaas ku magacaabay marka guud ahaan xilligiisii dabcan wax qalalaansa xagga siyaasadeeda may dhicin marka laga reebo eh, khristankii deganaa waqooyiga andalus waqooyiga andalus dabcan saddex imaaradoodba ka dhismay imaarad la dhahdo imaarat leon mid la dhaho kashtaala iyo mid la dhaho faran saddexdaa imaaradood bay ku lahaayeen dabcan imaaradda faran iyo leon isku markii hore isku eh, isku imaaradiima isku mamlako iyo isku wadan bay ahaayeen isku dowlad kadibna way kala burbureen oo waqooyiga andalus intii ay muslimiintu tamarta yaraayeenay sidaa maaragta u qeybsameen dowlado yaryar boqolaal dowladood intaasoo madaxay soo baxeen ayay kristanku ka faa'iideysteen dabadeedna waa kuwii kusoo duulay ee qabsaday waqooyiga andalus oo dhan ah, magaalada barcelona qabsaday subxaan allah magaalooyinkii maarata qashtaala dhulkaasoo dhan qabsaday marka kolkaa waxaa jirtay eh, xilligiisii waxa eh, maadaama uu awoodu lahaa aabihiiba awood awood lahaa waxay filayeen isagu markuu qabsado inuu noqonayo maxay nin maaragtay eh, qalalaansa siyaasadeed ay ka dhacayso eh, gudihiisa kadibna ay ka faa'iidaysan doonaan kristanku ama nasaaradu manay dhicin oo gacan bira buu iskaga qabtay waxyaalihii dhacayay dabadeedna waxaa dhacday aduga calaa kulli xaal mamlakadii la dhihi jiray lion ama leon oo waqooyiga andalus ku taalay ayaa labadii nin ka talin jiray iyo nin kaloo maaragtay ay limaadar yihiin ayaa isqabsaday marka mid ka mid ah ninkii leon ka talinayay oo maaragtay naaderkii uu ku kacsan yahay ayaa wuxuu u yimi xakam ibnu cabdiraxmaan eh, eh, almustacsim ninka loo yaqaano isagoo madad ka dalbanay markaa wuu caawiyey taageeruu siiyey wuuna maaragtay ka caabiyey ninkii eryanayay kadibna waxyaalaha la lagu heshiiyena waxaa kamid ahaa inagoo soo koobeyna dabcan qiso dheer weeyaan waxyaalaha lagu heshiiye waxaa kamid ahaa in xusuunta ama dhufaysyada magaalooyinka in uu burburiyo qaar kamida ah uu burburiyo kow qaarna uu muslimiinta gacanta u geliyo markaa shardi bay lahayd in waa lagu hilinay lakiin shardi waa inaad xusuuntaa iyo dhufaysadaa burburisaan haddii kale waxa weeyaan dhibaatadaasaa dhacaysa waan isku dhacayna marka subxaan allah ninkii markuu xilkii lagu wareejiyey leon mamlakadii lion uu qabsaday waxa weeyaan uu madax adkaaday wuuna diiday marka subxaan allah waxaa dhacday inuu xakam uu cadhoodo xakam ibn cabdiraxmaan uu cadhoodo dabadeedna ninkii ay ishayeen ay ilmaadeerka ahaayeen baa dib wuxuu ugu soo noqday maxay u fiirsada tamaryaradu markay jirto subxaan allah ayaa wuxuu u yimi xakam ibni cabdiraxmaan ayuu yimi wuxuu dha ninkani sow shuruudihii kumuu oofin waayeen anaa oofinaya waxaad rabtid iga dhici buu yidhi subxaan allah kiibaa maqlay lion joogay lion madaxda ka ahabaa maqlay inuu inadeerkii halkan tegay isagii baa dib usoo noqda wuxuu ihi wixii oo dhan waan furayaa hawlihii o dhan baa kuu qabanayaa ninkaa waxba ha saaciidin subxaan allah la ilaha illa allah sidii buu yeelay subxaan allah ilaahay amarkiisa adugu dhufaysadii wax waa bixiyey ninkiina wuu dhintay ninkii maaragtay mamlakada leon ku kacsanaana wuu dhintay haddana waxa weeyaan mamlakadii leon ayaa iyo mamlakadii kale kristanka ahayd baa isu yimi tii qashtaala iyo tii faaraan la dhihi jiray waxay dhaheen dhammaan Eh, aanu maaragtay intan isu tagno cadowgeennu waa islaamka aynu muslimiinta la dagaalanno markii uu arrintaa u maqlay eh, ciidamo u kaxaystay eh, xakam ciidamadaas wuxuu dabcan uu ku duuli jiray ciidamada loo yaqaano saaifada saaifada waxa wey xilliga xagaaga leanna waa yurub weeyaan yurub inta badan baraf baa ka da-a marka xilliga xagaaga marka la gaadho weerar bay qaadi jireen muslimiintu sawaaif baa la dhihi jiray dagaalada sawaaif waxaa bilaabay dagaaladaas sawaaifta la yidhaahdo mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu canhu ardaahu markuu ka telinayey dhulka sham dowladdii umowiyiinta ayaa bilaabay si uu edbiyo dowladaha reer maaragtay reer galbeedka ah oo aanay maaragtay mar qura isu urursanin sidoo kalena mar walba naxdin iyo baqdin ay ugu jiraan oo ay naxdin iyo baqdin ugu jiraan jisyadana ay u bixiyaan oo aanay u warwareegin marka dagaaladii sawaaiftu dib u bilaabay marka subxaan allah isagoo weerar qaaday run ahaantii wuxuu maaragtay ballanburuntii ay sameeyeen ayuu ku ciqaabiyay marka arrintaasi markaa waxay keentay in siraacaat daakhili macnaha qalalaansa xagga dowladda dawladda gudaheedii bay ka dhacday mamlakadii leon gudaheedii bay ka dhacday subxaan allah towrooyin badan baa ku kacay nimankii gaalada ahaa calaa kulli xaal hawshaasi sidaas ayay u socotay oo guud ahaan waxaynu ku tilmaamaynaa un xilligiisii inay ahayd xilli ay ku jireen muslimiintu yacni ay isdihaar xaalat alisdihaar horumarun ay ku socdeen gacanta sarena ay lahaayeen gaaladuna ah, ay lahayd gacanta hoose oo ay isaga u imanayeen mar walba marka ay u imanayeen subxaan allah kadibna tawasucaad badan buu sameeyey meelo maaragtay gaalada kristanka wuu kasoo qabsaday kuwo kale maaragtay dhankii shiicadii xaggii maqrib alcarabi wuu qabsaday aduu markii uu muddo uu talinayey raximahullah wuxuu dhintay sanadkii lix boqol iyo e, wuxuu dhintay e, subxaan allah sanadkii uu dhintay ma xasuusto aduu markii uu dhintay waxaa dhacday qalad buu ku kacay marka yacni shay arrin aad qalad u ahayd ayuu ku kacay waxaa jirtay <clears throat> wiil yaroo u dhalay oo hishaam la dhaho wiilkaa yaree hishaam la dhaho da waa ilmo yar waa ilmo yar weeyaan hadduu ugu bato waxay dheheen waa koobiyo toban jir ayuu ahaa ilmahaa yar ayuu maaragtay baycadii uu ku wareejiyey oo uu yidhi isagaa iga dambaynaya xukunka iiga dambeynaya waayo dabcan waxaa jira dee niman kale oo reer bani umayo ahaa ama walaaladii baa jiray haddii uu maaragtay rag kale u dardaarmi lahaa dee siun bay noqon lahayd laakiin adugu qodobkaasun baa ninka ka xumaaday inta kale waa ku saxsana waayo haddaba maxaa dhacay marka waxaa dhacday markii uu geeriyooday ninkii la dhihi jiray xakam ibn cabdiraxmaan ilaah u naxariiste oo cudurka faaliga baa ku dhacay cudur cudurkan faaliga maarata jeenigii dhinac baa qalalay kadibna sidaas ayuu ku geeriyooday ilma yar buu markaa uu meeshii uu ku wareejiyey oo uu xilkii u dhiibay xilliga haddaba waxaa joogay oo meesha maaragtay siyaasadda awood ku lahaa dhowr qof mid waxa weeyaan ilmahan yar xukunka lagu wareejiyey hooyadii xaaskiisii kow ninka la ydhaha xaajibka xaajibkuna waa ra-iisul wasaaraha dowladda ka talinay waxaa kaloo joogay caruur yaryar oo fara badan oo kumanaan gaadhaya oo qasriga madaxtooyada ka shaqeeya maxay ahaayeen carruurtaas inamadaa inamo yaryar bay ahaayeen dhalinyaro ah waxaa la ydhahdaa magacooda saqaaliba saqaaliba waxa weeyaan waa caruurta andalusiyiinta waa european aslan aslan de yani andalus eurub bay ka tirsanta waa caruurta saqaalibad waxa waa caruurta wadanka u dhashay beled beledkay u dhasheen ama waxa weya waa caruurtii ay iska dhaleen carabtii nimankii carbeeda muslimiinta ahaa iyo dumarkii andalusiyiinta ahaa shaqaali baa la dhahaa marka marka caruur badan baa qasriga joogtay oo u adeegta oo askartiisa kamid mid ahayd ilaaladiisa gaarkaabay maaragtay uga shaqayn jireen isaga iyo aabihii iyo cabdiraxmaan annaasir ahaaba way uga shaqayn jireen waayahay carruurtaasina markaa meeshay joogta waxaa kaloo jooga sarkaalkii ugu sarreeyey ciidamada oo la dhaho magaciisii maxamed ibn abi caamir ninkaa magaciisa qabso inta kalodhan haddaad doonto iska ilow laakiin ninkaa magaciisa hayso sarkaalkii ciidamada ugu sarreeyey oo wiilkiisan hishaam la dhahay ilmaha yara ninkii gacanta ku haye soo korinaya soo tarbeedanayay oo la dhaho maxamed ibni caamir isna meeshu joogaa ra-iisal wasaarihii isna meeshu joogaa oo xaajib baa la dhaha qofka xaajibka haddaad maqasho waa ra-iisal macnaha khaliifku waa madaxweynihii ra-iisal waa xaajibka dee khaliifka ayaa madaxweynaha dooranaya maxay ra-iisal wasaaraha dooranaya wiilkan yar hooyadii oo la dhaho maaragtay sabax albashkansiya yaduna meesha joogtaa waana gabadha ugu xoogan ee ugu xooga weyn haddaba markii ay dhacday ninkii u dhintay xakam uu dhintay ninkii la dhihi jiray laba qolo ayay u kala baxeen marka laba qolo ayay u kala baxeen carruurtii soqaalibada la dhihi jirtay awood bay leeyihiin oo waxay isu arkeen maadaama ay qasriga joogaan ilaalada gaarkaana ay ahaayeen xaakimka ay u ahaayeen waxay dareemeen inay awood leeyihiin sidoo kalena ay xaqu leeyihiin inay dooran karaan cidda maaragtay madaxda noqonaysa waa kow dhanka kalena subxaan allah waxaa jooga wiilka hooyadii iyo ra wasaaraha wasaarahoo xaajibka ku magac dheer iyo eh, sarkaalka ciidamada ugu sarreeya oo maxamed ibn caamir la dhaho oo wiil yara wiil dhalinyara ah yacni labaatan sannadood dhowr hadduu ku bato waa dhowr iyo labaatan waa wiil dhalinyaro ah waayahay ayaa markaa meesha jooga weeyaan dhalinyaradan maaragtay meesha joogtaa iyagana waxaa ugu weyn ama maaragtay ugu garaad badan wiilka la dhaho wiil la dhihi jiray faaiq faaiq baa la dhihi jiray waxaa ku xigay mid la dhahdo jowdar jowdar marka markaa markii uu xakamuu dhintay labadan dhalinyarada ah labadan wiila yaryar baa isu yimi warkii inuu geeriyoodayna way ogaadeen dabadeedna waxay dhaheen waxa eh, warkan horta cidna ha u sheegine ha la qariyo way qariyeen markaa warkii way qariyeen subxaan allah kadibna waxay u tageen xaakimkii ama ra-iisul wasaarihii oo loo yaqaano almasxafiy iyo maaragtay sarkaalkii ugu sarreeyay ciidanka maxamed ibnu caamir ayay u tageen marka kolkaa labada nin sarkaalka iyo ra-iisul wasaaruhu waxay go-aan ku gaadheen in wiilkan yari uu khaliif uu ahaado si iyaguna maaragtay ay dee jegadooda u joogaan oo aan isbedelaan u imanin wiilka yar baa khaliifa sidii uu maaragtay ninkii dhintayba uu tilmaamay waktigiisa lala sugaya ilaa intuu kasoo korayo ra-iisul wasaaruna ra-iisul wasaar uu ninka sarkaalka ciidamada ugu sarreeyana dee sarkaalkiisaas uu ahaanaya welibana dee sarkaalka ciidamada ugu sarreeya isagaa wiilka yar soo koriyey subxaan allah markaa iyagu may rabeen wax isbedela inuu yimaado wiilashan yaryar baa waxay rabeen inay isbedel ay keenaan calaa kulli xaal labadii wiila yaryarabaa meeshii fadhiistay way wada shireen waxay dhaheen sidanisi maaha waa in aynu xilka ku wareejinaa eh, ninkii dhintay khaliifka ahaa walaalkii eh, oo isaguna nool oo magiciisa la dhado mugiira ibnu cabdiraxmaan cabdiraxmaan annaasir walaalkii nin weyn oo dhowr iyo labaatan jira shan iyo laatan jira maxaan ilmahan yar kala sugaynaa waxba kala garanaynin aynu walaalkii ku wareejino kadibna markaan walaalkii de awood siino maaragtay taageerno inaguna hadhow magac baan agtiisa ka yeelanaynaa ama qiimeyn ka yeelanaynaa marka nacam waayahay arrintii bay go-aamiyeen dabadeedna labada nin waxay u yimaadeen ra-iisul wasaarihii warkiiba u sheegeen ra-iisul wasaarihii ba yihi wax fiican weeyaan arrin wanaagsan baad keenteen cidna ha u sheegina aamusa marka way aamuseen marka subxaan allah markii uu arrintii uu arkay ra iisal wasaaruhu wuxuu go-aansaday in uu dilo ninkan ay walaalaha ahaan jireen khaliifkii ayuu go-aansaday waayo wuxuu uga cabsaday maxay in eh, markuu warka ogaaday in walaalkii u dhintay ilmo yare oo uu ka dhintayna maaragtay eh, lagu wareejiyey inuu inqilaab uu sameeyo oo uu dowladdii maaragtay ku kaco arrintaasay markaa uu ka cabsaday calaa kulli xaal isku soo duuduubo waxaa dhacday ninkii muqiire la dhihi jiray ee eh, ay walaalaha ahaayeen xakam waa la dilay ra-iisul wasaarihii baa dilay cid buu diray wuu dhintay marka subxaa allah khalqi bay ku sameen yani naqaskay ku dhajiyeen intay square ka qabteen qasrigiisii ama gurigii joogay adu way dileen subxaan allah labadii dhalinyarada ahaa labadii yar yaryaraa faa'iq iyo joother markii ay maqleen in ninkii la dilay cabsi baa soo food saartay ra-iisul wasaarihiibaa wuxuu ihi nimankan dhalinyarada ah oo horta halkan joogaa ma waxay isu qaateen inay awood leeyihiin iyagiina wuu kala kaxeeyey gebigoodiiba shan boqolna meel buu diray kuwo kalena meel buu diray labadii ugu waaweynaana subxaan allah wuxuu ku tuuray marka waxa weeyaan jasiiradda balyaar waa jusri balyaar waa jasiirada maaragta ku yaala madiiqu jabal taariq ama baddan maaragtay jabal taariqa loo yaqaana gabraltar halkaasaa maaragtay mid kamidaba ah uu ku dhintay ala kulli xaal waxaa xilkii si si guud ula wareegay ra-iisul wasaarihii oo xaajibka ahaa kow iyo maaragtay sarkaalkii maxamed ibnu abi caamir la dhihi jiray marka waayahay yahay haddaba intii waxaa lagu guda jiray subxaan allah oo hawshaasi ay socotay ayaa waxaa maqlay in uu dhintay xakam ibn cabdiraxmaan inuu dhintay nasaaradii ama kristankii joogta waqooyiga eh, andalus ayaa maqashay markaa inuu dhintay dabadeedna weerar bay soo qaadeen subxaan allah weerar bay soo qaadeen weerarkaas ay soo qaadeen cid ka caabisa muslimiintii waa la waayay marka subxaan allah ra-iisul wasaarihii baa la yidhi war ciidan dir dowladdii lasoo weerar yacni nin cabsanaya buu ahaa ma go-aan muu lahayn wuu iska aamusay marka subxaan allah waxaa kaloo magaalada salim oo eh, eh, xuduudda ku taalla joogay nin isaguna sarkaal oo qiimo ku lahaa eh, ciidamada oo muslimiinta dagaalo badan maaragtay hogaamiyey kiina waxa weeyaan wuxuu rabay isna inuu tuso awoodiisa ra-iisul wasaaraha wuxuu dhahy anugu haddaan magaalada ka baxo magaaladana la qabsanaya markaa ciidanka anigu hogaamin maayo leanna way isku kacsanaayeen waxa mid walba uu ka ordayay maxay in uu ra-iisul wasaare uu noqdo marka waa siyaasadii marka markaa waxaan rabnaa inaan wax yar ka ogaano nin xidiga baa meesha kasoo dhex baxay nin xidig ah ayaa meesha kasoo dhex baxay oo ilaahayna uu ku badbaadiyay dowladda andalus oo dhan subxaan allah ninkan waxaa la idhaha maxamed ibn abi caamir ayaa la dhihi jiray maxamed ibn cabdillaahi ibn caamir ibn abi caamir ibn lwaliid ibn yaziid ibn cabdilmalik weeyaan qabiilkiisa lama yaqaano qabiil ilmacaarifi baa loo yaqaanaa qabiilkiisa awowgii cabdulaahi cabdilmalik almacaarifi ayaa wuxuu ka mid ahaa eh, dadkii muslimiintii carbeed ee ugu horreeyey ee furtay dowladda andalus ee la socday daariq ibn ziyaad markuu kasoo gudbayey eh, jabal daariq ee uu yimi maaragtay jasiirat alkhadraa ama koonfurta dhulka andalus uu yimi ee ishbiili iyo meelaha uu furinaayey daariq ibn ziyaad marka awowgii labaad saddexaad ayaa markaa ka mid ahaa maxa raggii furtay dowladda andalus marka isagu wiil yurub buu iska ahaa subxaan allah si wanaagsan buu usoo barbaaray oo markii uu yaraa cilmiga ayuu bartay e, qaadiga la maxamed ibn isxaaq ayaa waxbaray markii uu arkay inuu fariid fariiduu yahay oo nin maskax badan uu yahay ayuu markaa wuxuu u dhiibay ra-iisul wasaaraha iminka ka taliya meesha jooga oo la dhihi jiray magaciisa jacfar ibnu cuthmaan almasxafi ayuu u dhiibay marka kiibaa markaa isaguna maaragtay shaqo geliyey shaqo fiican buu qabtay shaqadiisu mar walba nin kartila buu ahaa shaqadiisii markii la arkay inuu kasoo baxaayo ayaa khaliifki oo la dhaho magaciisa xakam ibn cabdiraxmaan ayaa wuxuu u magacaabay inuu soo tarbiyadeeyo wiilkiisan hishaam waa wiilkan yar iminka meesha haysta koobiyo toban jirka inuu tarbiyadeeyo waa loo dhiibay marka markii lagu arkay nubuuqiisa yani fariidnimadiisa iyo caqligiisa iyo garaadkiisa iyo kartidiisa iyo dadaalkiisa marka aad baanu maaragtay khaliifku u ammaanay kadibna haddana meelo kale ayuu u dhiibay run ahaantii meelo fara badan kala duwan mar wuxuu ka dhigay wasaaradda maaragtay maaliyadda ayaa loo dhiibay mar waxaa loo dhiibay ciidamo uu ku duulayo subxaan allah maqrib alcarabi ama waqooyiga africa Eh, eh, ayuu ka dagaal tegay shaqo kastoo loo dhiibaba wuu soo dhalaali jiray subxaan allah nin wuxuu ahaa maxay jid jid waxaa la dhahda waa ninka maaragtay eh, ay ka runta tahay wixiisoo dhani subxaan allah cayaar iyo lahwi iyo maala yacni aan ujeedin marka wixii loosoo loo dhiiba buu ka dhalaali jiray marka subxaan allah ilaa markii dambe maaragtay uu noqday sarkaalada saraakiisha ugu sarreeya ciidamada dowladdii andalus maaragtay markaa ugu ugu sareeya marka subxaan allah waa yahay maxamed ibn caamir haddaba markii uu dhintay ninkii la dhihi jiray xakam ibn mustansir ee shirqoolkii namadii yar ee soqaalibadiina ay dhacday ninkii maaragtay xaakimkii waxaan u jeedaa cabd cafan xaajibkii ama ra-iisul wasaarihiina uu ninkii kale uu dilay eh, ee eh, maaragtay dhaxal sugaha noqon karaaye ama wiilkan yare meesha haysta adeerkii uu dilay eh, waxyaalahaas oo dhan waxa weeye rag uu ka qayb qaatay oo inamadii yaree soqaalibadii nimankii eryaya buu ka mid ahaa bale waxaa laleeyahay ka mid buu ahaa maxay markii ninka kale la dilayay goobjoog buu ka ahaa calaa kulli xaal waxaynu tilmaamnay xaaladdaas iyadoo ay adag tahay oo ay qadhaadhahay waa kuway nasaaradu weerarka ku soo qaaday muslimiinta waay weerarka markay soo qaadeen wuxuu sameeyey isagii maxamed bin abi caamir ayaa ciidamo ururiyey ciidamadii markuu ururiyey oo ciidan fara badan buu urursaday lacag badanna dowladda wuu ka qaatay leana horeeya wuxuu ahaa sidoo kale wasiirka maaliyadda ama maaragtay dhaqaalahoo kale ayuu ahaan jiray xoolihii buu qaatay ciidankan ku taakulanaya buu yidhi e, wuu baxay ra-iisul wasaarihii baa la hadlay wuxuu ihi war xaggaad geenaysa waxanoo xoolaa wuxuu ihi laabkeeda qaado orado iska dhicin nimanka gaalada wuxuu dhahay war waayahay bal qaado xoolaha oonoo bal naga soo dhici nimanka wuu dhaqaaqay markaa subxaan allah weerar buu ku qaaday marka wuuna jebiyey subxaan allah markuu jebiyey ayuu khaniimaystay wuuna soo qafaashay dumarkii nasaarada ahaa marka isagoo kumanaan dumaro nasaaro ahoo soo qafaashay wada iyo xoolo ciida ka badan oo khaniime ah ayuu magaalada qurduba caasimadii lasoo galay marka subxaan allah gabadha maaragtay dhashay wiilkan yare khaliifta ah Eh, eh, hishaam la dhihi jiray dee ninkii hore uu qabay khaliifkii hore uu qabay way isku wanaagsanaayeen baa leeyihi waayo markuu wiilkan uu tarbiyadayn jiray hadyado badan buu keeni jiray si wanaagsan buu la dhaqmi jiray ninkana asal ahaan maxamed ibni caamir waa wiil weye waa wiil dhalinyaro ah labaatan sano jir weeyaan subxaan allah qabiilna male qabiilkiisu qabiil caano la yaqaana maha qabaa'ilka reer bani umaye kama tirsana reer bani cabbaas kama tirsana barbariyiintii asal ahaan deganaa meesha ma aha waa nin maaragtay meesha un iska yimi un subxan allah lailah il meeluu ka yimiba lama garanayo ninkani subxaan allah markaa gabadhana wuu iska wanaagsanaayeen oo maaragtay hadiyad buu siin jiray wiilka si wanaagsan buu korin jiray shaqadiisu kasoo bixi jiray nin khatara buu ahaayo balaayaan subxaan allah waayahay markii uu guusha weyn uu keenay waxaa jiray sian markii horeba tilmaamnay magaalada saalim nin baa joogay ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreeya ciidamada oo magac magac buu lahaa waxaa la dhihi jiray haalib ayaa la dhihi jiray haalib ayaa la dhihi jiray ninka wuu diiday inuu dagaalamo isuu maaragtay u tusinaysay wasaarahan in uu maaragtay markuu dagaalamana uu wax iska dhic dowladda uu difaaci karo markuu joogana jabku u imanayo suu u tuso maaragtay de iyo awoodiisa subxaan allah huraan uma dagaalamay marka maxamed ibni caamir ayaa adigu adigu dagaalamay waa inagii nidi maaragtay subxaan allah uu soo jabiyey nimankii dib uu usoo laabtay isagoo guul weyn markaa soo gaaray marka haddaba markii guushaasi ay soo guushaa weyn uu gaadhay ninkii ismacaaninaya lahaan uu dagaalami maayo ee lahaa anugu hadda ka hor baan dagaalami jiro ismacaaninayay xidigiisii hoos buu dhacay waxaa la yidhi khalaas way ku dhamaatay warya dadkii magaalada deganaa iyo siyaasiyiintiina wiilkiiba jeclaadeen wiilkan maaragtay soo jabiyey nimankii cadowgii subxaan allah waayahay kadibna waxaa dhacday ninkii maaragtay subxaan allah haalib la dhihi jiray iyo ibna caamir baa heshiiyey haalibku waa ninkii maaragtayna nidhi baa hoos u dhacay way heshiiyeenoo waxay dhaheen haalib baa wuxuu ku yidhi ibna cabi caamir war ninkan ra-iisul wasaaraha ah ee aan dhaqaaqaynin inuu u xalaaliya wax ka soo baxaya aanay jirin adaaba meesha kaga haboone adaaba xaajib inaad noqotod kaga wanaagsan be subxaan allah meeshaba waxa weeyaan waad ka qaadi kartaan subxaan allah eh, adugu sidii bay ku heshiiyeen labadii nin way heshiiyeen in ninkaa lalo colowtamo eh, aan tamarta lahayn ee meesha iska fadhiyaan subxaan allah wayna dhacday heshiis bay galeen kadibna haddana dagaal kale ayaa weerar kalea muslimiintii lagu soo qaaday mar labaad bu haddana maxamed ibn abi caamir ciidamo kale u kaxaystay dagaal buu ku qaaday mamlakadii la dhihi jiray leon wuu jabiyey markana uu kas uu ka awood batay wuuna soo qaniimaystay dib buu usoo noqday mar labaad bay haddana maaragtay subxaan allah ay dadkii magaalada deganaa iyo siyaasiyiintii guud ahaan oo dhan ay aada u jeclaadeen kadibna waxaa ogaaday xaajibkii ama maaragtay ninkii ra-iisul wasaaraha ahaabaa wuxuu ogaaday in khaalib iyo ibni cabi in xidhiidh uu ka dhexeeyo deetana ra-iisul baa wuxuu ihi okay si maaragtay ibni cabi caamir kan igu soo socdaba ninkan anuu igu soo socda booskayga uu rababa inuuqato inuu qaato waa inaan khaalib la heshiiyaa sidaan kula heshiinayaa waa in aan inan uu dhal gabadh uu dhalay aan ka guursadaa waaye buu ka doonay marka maxamed ibn abi caamir baa fahmay wuxuu ihi gabadh gabadh baa la doonaya soo maa isagiibaa isna wuxuu ka doonay ninkiibuu gabadha ka doonay gabadhan asmaa la dhihi jir <laughs> asmaan kaa rabaa ayaa ka dhacday markaa meesha asmaan kaa rabaa kii kale wuxuu hi asmaan kaa raba qaalibkii baa fakere wuxuu hi ha ninka aniga ra-iisul wasaaraha marka horeba colaad baa naga dhexaysay ninkan cusube khatartaa baan inanteeda siinaya wuuna u guuriyey marka subxaan allah wuxuu hi waa ku siiyey asmaa waa lagu siiyey marka subxaan allah <laughs> asma bint ibnat khalib baa la dhihi jir sidii maaragtay waa la siiyey gabadhii kadibna eh, haddana dagaal kala dhacay subxaan allah dagaalkaa kale markii uu dhacay haddana maxamed ibn caamir ayaa tegey wuu soo dagaalamay uu soo qaniimaystay sabyi iyo qafaalashona wuu soo kaxaystay dad uu soo qafaasho ciiddaa ka badanoo maxaabiis ah subxaan allah markuu muddo afar iyo soddon maalmood uu maqnaa kadibna markii uu soo noqday Eh, ayaa waxaa dhacday eh, khaliifkii yaraa wiilkii yaraa de hishaam la dhihi jiray ayaa booskiisiibuu sare u qaaday iyo mushaharkiisii sideetan dinaar baa lasi waa dahab weeye dinaarku bil walba inuu qaato waa lacag u dhigantaa lacagta ra-iisul wasaarahoo kale gabadhiina waa loo aroosay asma ahayd habeenkaa aroos la yaablaa ka dhacay meesha subxaan allah eh, magaalada qurduba ahayd subxaan allah dabadeedna waxaa cadhooday ninkii maaragtay subxaan allah eh, xaajibkii ama ra-isul wasaarihii baa cadhooday deetana wiilkii yaraa hishaam la dhihi jiray ayaa isaguna cadhooday wuxuui horta ninkani muxuu meesha ka fadhiyaa wuuba casilayba wuuba casilayba subxaan allah dabadeedna markuu casilay waxa booskiisii lagu bedelay oo ra-iisul wasaare laga dhigay ibnu abi caamir wiilkii aan la garanayn qabiilkiisi subxaan allah waxa laale wuxuu isla hayaanay jirin weeyaan subxaan allah kii noqday ra-iisul wasaare marka meeshii awoodda sare yeeshay marka subxaan allah markii uu qabsaday dabcan wuxuu aasaasay ibnu caamir baa la dhihi jiray dowlat alcaamiriya baa la dhaha dowla alcaamiriya markii hore qabailka reer bani umaya ayaa meesha ka telin jiray isagu markuu qabsaday ra-iisul wasaareu noqday dabcan muu dhihin khaliifka khaliif tamar yar ilmo yar weeyaan khaliif yaro tamar yaroo suwari ah da maaragtay wax alaale wuxuu shaqo u hayaanay jirin weeyaan meelahaas gurigiis iyo ku warwareegaa ilmo yar weeyaan subxaan allah uh, muu eryin oo muu maaragtay ka turin meeshii wuxuu dhahay anaan meesha maaragtay haynaya meeshii buu hayay si xikmadaysan buu uh, run ahaantii uh, dowladda uu u maamulay dowladdiisu muddo dheer bay adigu jirtay dowlat alcaamiriya xataa markii dambe wiilashiisiiba maaragtay meesha ugu dambeeyey dowladdiisaas ninkaas uu aasaasay maxamed ibn abi caamir wuxuu galay konton dagaal khamsiina gazwa konton dagaal buu la galay cadowgiisa subxaan allah kontonka dagaalba isagaa badiyey isagaa ka awood batay kontonka dagaal ee uu galayba isaga ayaa awood batay subxaan allah wuxuu dhisay dowladdii ugu weynayd ama tawasucaadkii ugu waaweynaa ee andalus ay gaadho oo dhan mamlakadii lyon la dhihi jiray iyo mamlakadii faran la dhihi jiray iyo kashtaale la dhihi jiray dhammaanteed wuu ka sifeeyey qaarad wuxuu ka sifeeyey andalus markaasuu faransiiskii oo sanawaad laba boqol saddex boqoloo sano ka hor ugu dambeysay muslimiintu inay weerar ku qaadaan ayuu weerar ku qaaday koonfurta faransa subxaan allah markaasuu wuxuu haddana weerar ku qaaday waqooyiga africa oo africadii shiicadii eh, cubaydiyiintii faatimiyiintu haysantay wuu ka qabsaday khamsiina qaswa konton dagaal buu galay kontonka buu ku guuleystay subxaan allah subxaan allah subxaan allah nin balaayaa weeyaan waan idinku lahaa magaciisa xafdiya maxamed ibn abi caamir maxamed ibn abi caamir fa subxaan allah fa subxaan allah dabcan taarikhdiisu way dheer insha allah maalinta soo socotan iyadoo faahfaahsan idinka warrami doonaa kontonkaa dagaal siduu u galay iyo siduu u guulaystay iyo siduu dowladda waasica intaa leeg muslimiinta u gaadhsiiyey iyo xadaaradii iyo ilbaxnimadii ay dowladda muslimiintu ay gaadhay insha allah eh, marka dambaan idinka warrami doona insha allahu tacaala maantana cashirkiina halkaasaan ku joojinaya baaraka allah fiikum soo dhawaada walaalayaal haddaad wax su-aalo ka qabtaan casharka السلام عليكم شيخ wacalaykum جزاك الله salaam خير wacalaykum salaam جزاك الله خير إلهي ميزانك حسناتك الله صاروا aamiin ha casharka ku saabsan ama casharkii maalinta hore aan baranay insha allah wallahu aclam nacam dhib ma wax soo ari jirin insha allah wayno iyo maalinta soo socota haddii ilaahay ka dhigo aad bay idinka mahad celinaya baarak allah fiikum salaam